الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii lixdan iyo labaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllahu عalayh وآlih wasalam waxaynu ku soo jiray baab الrajaa ilaahay fadligiisa iyo naxariista ballaadhan iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa iyadoo la tala saaranaynin baa soo socotay wa can citbaan bni malik radia allahu an wa huwa citbaan minman shahida badran dadkii badar ka qayb galay buu ka tirsan yahay ama ka mid yahay qaala saxaabiga citbaan bn malik alansaari wuxuu yidhi kuntu usallii liqowmii tolkay baan tukun jiray kuntu usallii liqowmi tolkay baan tukan jiro imaam buu ahaa tolkii bani saalim reer bani saalim ahaa qoyskaa reer bani saalim ah ayuu imaam u ahaa wa kaana yaxuulu baynii wa baynahum reer bani saalim iyo aniga waxaa kala teedi jira oo na kala dhex jiray waadin tog ama waadi waa taqaanaan af soomaali waadiba waa la yidhaahdaa togna waa la yidhaahdaa lagna waa le lagna waa la sheegay lagna reer nordistan iyo waamaa laga yidhaahdaa annagu laakiin in la midaan naqanoo laag la yidhaahdo wa kaana yaxuulu waxaa teedi jirona kaa dhex geli jiray baynii aniga iyo wa baynahum bayna qowmi waadin tog baana kaa dhex teedi jiray idaa jaءat اlamطaaru cirku markuu robeeyo roobku yimaado roobku markay yimaadaan toggaa rogayoo biyo keenaya haddee biyaha markuu keenana oday waayeeluu ahaa oo weliba indhahiisu xoogow indhaha ka sheeganayo indhihiisu araggiisu yaraaday marka muusan gudbi jirin waadigaas fayashuqu calaya waxaa igu adkaan jiray fayashuqu calaya waxaa i dhibi jiray ijtiyaasuhu waadiga inaan tallaabo oon gudbo qibala masjidihim xagga masjidku inaan u gudbo ay jihata masjidihim xagga masjidku inaan u gudbo guriga intaan ka dhaqaaqa aan toga gooyo oon masjidkii reer saalim tago oon tujiyo ayaa i dhibi jirtay fa ji'tu rasuul allahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahi baan u imid faqultu low waxaan ku idhi innii anugu nabi allow ankartu waan qoonsaday basarii araggaygaan qoonsaday bimacnaa aragayga ooma bogahayo sidii horaan aan wax u arki jira ooma arko indhihii baa i gaabshay araggaygu ma fiicno ash ma aha xilla waa i yahay ankartu basarii aragayga baan qoonsaday xoogow wa ina alwaadi toguna alladii baynii wa bayna qowmii aniga tolkay noo dhaxeeyana yasiilu waa rogaa idaa jaa'at ilamtaaru markuu roobku yimaado wuu biyo keenaa oo biya yaa qulqula fayashuqu calaya waxaa dhibaya dushayda ijtiyaazuhu tallaabidiisa iyo goyntiisa ay igu adkaan markuu roobku yimaado webigu soo biyo keeno u rogo xaggana aan indhaha dhowdhow ka ahay ama dhadhaba aan ka ahay waxay igu adkaa inaan tallaaboon dadka tujiyo fawadidtu waxaan jeclaa nabi allow muxuu sheegtay saxaabigu wuxuu sheegtay laba cudurdaraacul culus kow araggiisii inuusan asha ahayn ninka indhaha fiicnaynna jamaacadu waajibkuma aha indhoolahana fardocayn jamaacadu waajibkuma aha wuxuu kaloo sheegtay roobku asna waa cudurdaar jamaacada wujuubkeeda rida intuba waa iskugu kay timid buui fawadidtu waxaan jeclaaday annaka adugu ta'tii inaad ii timaaddo gurigayga aad timaaddo fatusalliya fii beyti gurigayga aad kaga tukato makaanan goob attakhidu aan ka yeesho musallan meelaan ku tukado nabi allow intaad isoo booqato gurigayga meel intaad istaagto inaad ku tukato aniguna meesha aan barakaysto oon salliga dhigto oon ku tukado oon dhaho meeshuu nabigu igu tukaday ayaan rabaa oo markaan jamaacada gaari waayo faqaala rasuul laahi sal اllahu alay waslam rasulka wuxuu uhi saafcalu waa yeelhayaa waa yeelayaa waa yeeli doonaa fii riwaayat اlbukhaari saafcalu in sha allah saafcalu in sha allah haddii alla yidhaahdo waa samayn doonaa faqadaa rasuul lahi rasuulka ilaahi baa soo kallahay maalinkaa nabiga ay wada hadleen maalinkai ku xigtay iyuu nabigu kallahay wa abubakar iyo baa kallahay wa riwaayada muslim iyo axmedba faqadaa rasuul اllahi wa abu bakar wa cumar labadii saxaabiye wasiirada ahaa nabiga labadiisa garab garabka midigii ka bidix iyo subanihii baa dhaqaaqay saxaabo kalena waa raaceen bacdama ishtada annahaaru intii maalinku uu kululaaday barqin kulul ishtada annahaar xilli aroorho nabigu ma jarmaaday xilli la soo toosay oo nin walba dantiisi qabsada duhurna aan la gaadhin oo barqin kulul ah ayuu nabigu aaday reer bani salim bacdama ishtada nahaaru intii maalinku daraaday bimacnaa qoraxdu kuulaatay barqin kulula la gaadhay wasta'na rasuulullah rasuulka ilaahi markuu guriga yimi iidan weydiistay ma soo galaa faadintu lahu waa u fasaxay nabi allow soo gal isagoo horaanba nabigu uu yidhi laga codsada inuu yimaado nabiguna waan imaanayaa yidhi yaa haddana markuu gurigii tagay buu haddana idan cusub weydiisanaya aadaabtu waa sidaa hadi shalaynu ballannaye maxaan idinkaa weydiisan dalaq maa hawshu shalaan ballannaye gurigu aan dhex fadhiya hawshu ma ah baa isbedeli kara falam yejis nabigu ma fadhiisanin xataa qaala ilaa uu yidhi ayna xaggeebaa tuxibu jecesha aan usalliya inaan tukado min beytka gurigaada aan kaga tukado goobta aad jeceshay inaan ku tukado waa halkee ileen odaygu meel buu diyaarsaday uu rabaa carruurta iyo haweenka ka yar babcan oo u gooniah in loogu tukado meeshiibuu nabigu weydiiyey faashartu lahu nabigu waxaan ugu farfiiqay ila almakaani goobtii alladii makaankaasoo uxibu aan jeclaa an yusaliya fii inuu ku tukado meeshii aan jeclaa nabigu inuu ku ayaa nabi allo halkaasaan rabaaye kobtaa iigu tuko faqaama rasuululahi rasuulka ilaahi baa istaagay fakabara salaaddii buu xidhay wa wasafafna anaguna waan safannay oo waan layngaroonay wara'ahu gadaashiisa fa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu nabigu tukaday uma sallama waa salaamo naqsaday wa wasallamna annaguna salaaddii baanu ka baxno nabigaanu dabagalnay xiina sallama markuu nabigu salaamo naqsaday baa annaguna salaaddii ka baxnay idan faxabastu nabigaan xanibay nabigu markuu hawshaa dhammeeyeyba inuu iska kacu damcay intaa markuu qabtay oo reerkii salaam iska tagu damcay faxabastu nabigaan xanibay oo nabi allow joog baadhe fadhiiso ha joog ansaar waad soo booqatay reer bani saalim warkaa ha lagu yimaado aniguna xoogow shaabaan kuu karnahayna baa loo dhaqaaqi fa xabastu nabigu waxaan u xanibay u hakiiyey calaa khasiiratin qudculumeed tusnacu lahu loo samaynayo khasiiradu qudculumeed baa la iska dhihi jira hariisada iyo khasiirada iyo waxaa khariisada iyo cafwan waa khasiirada waa qudculumeed baana loodhan jiray waa maxay hilib baa si yaryar loo jarjaraya digsi baa la saaro lagu shubi biyo badanna waa laga buuxin aad baa loo karkarin sida loo shidahayo markuu hilibkaas uu noqdo kacun uu noqdo faraha uu kala raacahayo oo si fiican u bislaado ayaa buda lagu darahayaa misega buda ah ayaa lagu shubi hilibkii budadii baa laysku majiirahayaa mushaaric cajab qabta oo nin qaali un la siiyaha ka soo bixi meesha idinku ma taqaanaan qood culimeed baa la odhan jiray galbeedka waa laga sameeyey waana harar joogay qolyaha riintaa yaa xilliga ramadaanka noo karin jira waan jeclayn annagoo xer ah oo meel macada ku xaayso gaajana baabi'isay marka baashaasi sadaa weeye innagu hilibkeena gooni baan u haynaa la garan waayay boorajna gooni baan u marka dabka la saari biyo badan baa lagu saari aad baa loo bislayd markuu marka irbaha saa loogu wareejiyeba ama loogu majiraba uu kala raacahay yaa lagu dari budo si iican misega fiican laga soo saaray kadibna subag baa lagu dari ama xaydh baa lagu dari ama markaasi dhuux baa lagu dari wuxuun dufanoo wanaagsan baa lagu dari intaasaa laisku qoofalhayaa hilib iyo subag iyo mushaari israaci wey oo isku meel ah aabbahan baad siini cid kale u qoori maysid tii bay nabigu ansaari u xabiseen fa xabastu nabigu haddayn marka hadday mushaaradu keligeed tahay oo hilib la soconin casiidaa la yidhahda af carbeedka casiidaa la yidhahdaa casiida oo bisaad ah haddii hilibku la socdona waa khasiirada hadda ad arkaysaan wy mararka qaarkoodna hariisaa la kutubta fiqigana hariisaa la yidhahdaa faxabastuu nabigu waxaan u xaniiban u hakiyey calaa khasiiratin quud culimmadu waa mushaari wanaagsanoo almuhim inaa isfahanaan fara boorj wanaagsan si fiican loo habeeyo tusnacu lahu nabiga loo samaynayo calayhi salaatu wasalaam fa samica ahlu daar ahlulmaxilla daartan waa maxay waa xaafadii xaafadii uu deganaa saxaabiga citmaan bn maaliga ayaa hadda daarta laga wadaa ma aha gurigiisi keliya waa xaafadii oo dhan wey maxillana waa la yidhahdaa waxay maqleen anna rasuul lah sal slam fii beyti nebi maxamed inuu gurigayga dhex fadhiyo oo isoo boqday yaa gaadhay faaaba rijaalun minhum faaaba waxaa soo noqday rijaalun rag minhum min bani salima ka aw min bani ahli daar ama dadki xaafad degana kamida ah, ayaa soo noqday ama kulmay taabadu marna rajacaa la yidhaahdaa marna ijtamaca macnaha hadda ku fiicanna waa kulankii waxaa kulmay oo isu yimid oo soo ururayu fahaaba rijaalu minhum rag reer bani saalim ka mida ah, cafwan ama dadkii xaafadda ka ah, ayaa isu yimid oo ururay xataa kaura arijaalu raggu ilaa ay bateen fi lbeyti gurigii raggu ay ka buuxsameen weliba gurigu uu aadi waayo guriga baa qaadi waayo faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi raggii yimid ka mida ah nabiga soo booqday maa facala maalik maalik ibnu dukhshun saxaabi la odhan jira wey maalik ibnu dukhshun ibnu dukhayshinna waa la yidhaahdaa maalik ibnu dukhshun ibnu dukhayshin alansaari weeyaan waa saxaabi ay ku ijmaaceen inuu yahay min ahli badrin lm ykhtalif ahlu sir wاlmagaazi anahum min ahli badrin mali bnu duqshun yowmu badrin ragga dagaalamay ee wacdaraha dhigay weeye weliba waa ninkii soo qabtay gacanta ku soo dhigay suhayl bni camr alqurashi suhayl bni camr ninka asagoo maxbuusa keenay weeye asagii saxaabi macan bni cadiy la odhan jiray ragguu nabigu u diray masu diraan inay soo dumiyaan way oy gubaan nin qiimo oo oo aad iyo wanaagsan laakiin xoogow dhaqan la qoonsaday ayay ragga qaarkii ku hayeen marka waa rag baa iska laadin doona caawad arkaysa faqaala wuxuu yidhi nin ka mida ah yimid ba wuxuu yidhi maa facala maalik ibnu dukhshun aw ibnu dukhayshin laa araahu ma arke saasuu isha u mariyey nebi maxamed baa fadhiya xaafaddii dadkii joogoo dhan baa warkii maqan raggoo dhan isu yimid ishuu mariyey oday weyn baa meeshii laga laayahay marka waxay dhaheen wuxuu maqan yahay waa munaafiqnimadiisii faqaala rajulu nin kala wuxuu yidhi maxaad kaa ka raadin dalika munaafiqun ninkaa waa munaafiq afka muslimee uurka gaal weeye yuu yidhi laa yuxibu allaha warasuulah alliya rasuulkiisa ma jeclo maxaa yeele hadduu jecel yahay goobta nabiga lagu maamuusaya muusan ka maqnaadeen faqaala rasuulu llahi sal sl rsulka wuxuu yidhi laa taqul daalika saha dhihin kaa ka daa kaa ka daa waa munaafiq allihii rasuulkiisa aan jeclayn ka daa alaa taraahum ma waadan u jeedin qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allahi tacaala laa ilaaha ila allah inuu yidhi yabtagii asagoo ku doonayo ku raadinaya bidaalika towxiidka ee shahaadada wajha allahi ilaahay dartii iyo wejigiisa koraay waa ku see munaafiq noqon karaa faqaala wuxuu ninkii sidaa yidhi ee dood buu weli wataa allahu warasuulu aclam allihii rasuulkiisaa naga og ninka ashaaada ma been bay ka tahay mise dhab bay ka tahay allihii rasuul baa naga og amaa naxnu laakiin annagu ishaanad waxay aragtaa nabi allow ka warramaynaaye fawallaahi allaan ku dhaarannay fawallahi allaan ku dhaartee maa naraa ma aragna yidhahdeen wuddahu kalgacalladiisu iyo walaa xadiidu sheekadiisa iyo minqiciisu ilaa ila almunaafiqiin munaafiqiinta xaggoodun bay u ahaatay dadkuu jecelya saaxiibba ka dhigto iyo dadkuu la fadhiisto u sheekeeyo ama la sheekaysto waa un munaafiqiintii dadkii la tuunsanaa weeye wطuyuuru calىa ashkaaliha taqacu man khafiyat calayna sariiratuhu lam takhfa calayna ulfatuhu warkii slku odhan jireen ninka fidhiisa waxa ku jira aanu garan weyno ama ay naga qarsoonto waxaan naga qarsoomaynin hee la socodkiisa dadku kujeelka yahay ku jaadka yahay uu la daaqsado la shaacabo la fadhiisto la socdo ku xanqarsado haddaba adugu markaad aad bulshadaad dhex joogto nimaada weligaa arag xumaan aadan ku arag wanaagna aadan ku arag wax idin dhexi uusan jirin baad go'aan ka qaadan meel buu kuugu qoran yahay limaada qolya aad taqaano laftooda iyo luddoodaba ayuu la socdaa nimanaa taqaana waxay yihiin iyo waxay buuxshaan iyo waxay gudaan iyo waxay galaan oo meel kugu qoran buu ku olog yahay waxaad asaguna hee kuwa unbuu ku baab yahay marka saxaabadu waxay dhahan allow ninkan cidduu la socday iyo cidduu ku jeel ka dhigtay iyo dadku jece dadkaas wey faqaala rasuul lah sal slm rsulka ilah wuxuu yidhi fain allaha qad xarama ilaahay wuu ka mamnuucay ilaahay wuu ka u diida wuu ka xarimay cala naari naartu inay cunto man qaala laa ilaaha ila allah ninkii towxiidsada yabtagii asagoo ku doonaya bidaalika towxiidkaasi wajh allahi alla dartii muttafaqun calayhi wa fii riwaaya dacuu lii asxaabi wuxuu idhi ii daya asxaabtayda ka leexda kuturkuteen iyo waraan la hubin waxbaha ku dhisine dacuu lii asxaabi riwaayaad fara badanoo xadiidku uu leeyahay meeshaa hore maa facala maalik laa araahu markuu saxaabigu yidhi riwaaya waxay leedahay alaa tarawnahu inuu nabigu yidhi oo ka difaacay saxaabadii kale markay intaanan ka tegin nabigu markuu tukaday ee salaaddii uu ka bax ragcataynka ahayd ragguna ay soo bateen buu salaatudaxa u istaagay salaatuduxu maalinkaa tukaday salaatubarqin nabigoo salaada ku jira ayaa la bilaabay ninkan in laga hadla maalig ibnu duqshuna aad baa nin baa yidhi ma arko waa la weeraray qole waxay dhaheen waa kahfulmunaafiqiina waa malja'uhum waaba godkii munaafiqiintu galaanba iyo meeshay u miciinsadaan markay gaclay garab u baahdaan waxba looma reebin nabigu markaasi salaad buu ku jiraa markuu ka baxay yay sii wadeen aad baa ninkaas loo higaadiyey waa la raad qaaday markaasuu nabi marka dambe yidhi maxaad leedihiin alaysa miman hahida badra alaysa qad shahida badran laba xadii oo xadiiu abi hurayra ah iyo xadiiu alxaari alansaari baa ku yimid nabigu yidhi ninkan aad leedihiin waa munaafiq miyuusan ahayn saxaabadii beder ka dagaalamay nabi allow haabay dhaheen wuxuu warka joojiya lacala allaha qad iطalac calى ahli badrin faqaala icmaluu maa shiئtum faqad hafartu lakum ninka hadduu badri yahay wuxuu nabigu yidhi nifaaq kamaba asaxayaba reer beder munaafiqiin maba noqon karaan war kale sheega waa masale jiddan ah alaysa miman shahida badran nifaaq waa munaafiq afka muslim uurka gaal iyo waa reer beder isma gasho ninka reer beder ah uu ka tallaalan yahay oo erbo tallaal baa ku dhacday coronavirus baa laga tallaalay oo ah nifaaq coronavirus oo nifaaq baa laga tallaalay coronama waa virus nifaaq wuu ka tallaalan yahay maxaa lagaga tallaalay beder baa ka tallaashay nin reer badri ah weligiina ma gaaloobin nifaaqna kuma dhicin laa yasixu اlkufru can ahli badrin la socda hadda waa macsuumuuna min alkufri weygii ma maqasheen hawshaa midin soo gaadhay hadda ogaada nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadu macsuumiin weeye jumlatan wa tafsiilan ama ahlu badrin waa macsuumuuna min alkufri washirki alakbari wاlnifaaq limaada shareecada waxaa ku yimid dembigu shirkiga iyo kufrigu inaan la dhaafaynin ila bitowba nabiguna wuxuu yidhi ilaahay iطalc calى ahli badrin faqaala icmaluu maa shiئtum faqad hafartu lakum reer beder dembigoodoo dhan baa la dhaafay maalinka ay beder ka qayb galeen ilaa nin walba uu ka dhiman ilaa qiyaami الsaaca dembigooda waa makfuur idan dembiga la dhaafaya kee wey ee biduuni towbatin lagu dhaafahay waa waxaan kufriga shirki ahay haddaba hadduu nebigu yidhi reer beder waa la dhaafo waa cafis wax walboy sameeyaanna ilaahay waa u dhaafayaa macnahedu waa maxay reer beder shirki iyo kufri kama asaxo limaada qur-aankaa sheegay ummaduna way ku ijmacday kufriga akbarka inaan la dhaafaynin biduuni towbala'aan aan la dhaafaynin xaggana suubanu wuxuu ku yidhi reer beder wax walba ay sameeyeen waa loo dhaafay macnaheedu waa maxay hadday kufri ka dhaco looma dhaafinoo tawbaa laga rabi lahaaye macnaheedu waxaa weeye kufriba ka asixi maayo mana ka dhacahayo bidaliil nebigu wuxuu markii ninka waa munaafiq la yidhi wuxuu yidhi alaysa qad shahida badran xunaba kuu tilmaamay ninka beder ka qayb gala munaafiq ma noqon karo sayidina cumar markuu xaaib inay baltac oo badre iska lalaadshay muxuu nabigu yidhi innahu qad shahida badran nifaaqa iyo kufrigaad sheegayna kama ansixi karo bal aanu baadhno hawl kale cudurdaar buu yeeshay kufriga una meeshii ka suuragelin idan jamaaca min ahlicilmi baa caddeeyey toban imaam baa maray qadiyadda ayadaa war ou xasan la taagan yahay ma ahe waxaan ku faahfaahiyey risaaladii alqowl saa'ib fii sharxi qisati xaaib ka akhriya alkufr wاnifaaqu laa yasixaani can ahli badrin waa manqaban lahum walaysat lihayrihim tiibuu nabigu ku difaacaya calayh salaat wasalaam wuxuu ninkan waa ree bader nifaaq ka asix maayo war kale sheega haddaba gebagabadu waa maxay inuu cudurdaar lahaa oo uu kuwan munaafiqiin suu xirogelinayay oo fara xananka ooga bixinaya oo uu waaninayaa laga yaabaa inuu hilib xidhinayaa laga yaabaa laakiin kufri cad muusan ku dhicin hadduu munaafiq yahay masjid diraar muusan soo gubeen mana dumiyeen dagaalkii beder kama qayb galeen nin reer badarna maba noqdo he munaafiq waa ka tallaalan yahay ee nimankaani afcaal bay qiimeeyeen waxayna ku duldhiseen malahoodii malahii nabigaa ka diiday nusuustii baana ka diiday macnahaasa meesha ku jira alaa tarawnahu yaquulu laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajh alla nabigaa u qiraya wuxuu yidhi nabigu ninkaa miyadin u jeeyey inuu towxiidsaday weliba ilaahay dartiina ay ka tahay yaa loo qiri karaa ninka ninkaad odhan karto waa kuma hebel shahaaduu la yimid ilaahay dartiibun oo la yimid ma dhihi kartid nebi maxamed baa hawsha awooda adigu ma awoodid dadka daahirkaasaad ku xukumi mooyeene qalbiga dadka waxaa ka warrami kara rasuul macsuuma oo loo waxyooday marka hawshaasi waa halkaasay taasi ku dhammaatay culays badan ma siilaha riwaayad fara badan way ka doodeen waxay nabi allow wuu yidhi laa ilaha illah buu yidhi maxamedun rasuululahi blaakin wamaa huwa fii qalbihi lam yaqul dalika ila mutacawidan naraahu kahfa almunaafiqiina wamalja'ahum aad bay u dudeen nimankii iska laalaadiye wadaadka laakiin nabigu waa ka diiday waxaa yaala nas maqtuuca wa maxay annahu qad shahida badaran daliil qaطci ah oon shiki aqbalin baa jiro inuu ninkan badr yahay badr yahay ree badarna kufri nifaa kama ansaxo haddaba wax walkood sheegtaan waa in la awilo oo tafsiir kala la marya mooyeene war sugi kara gaalnimo ninkan kama ansaxaayo idan warkooda wuxuu noqday mala aan laga fiirsanin buu nimanka iska laadshay wadaadka asaga ninkana mukhlis saadiq ah mu'mina ayuu ahaa yuxib اllaha warasuulah xadiidka waxaa ku jira inay bannaantahay ninka mas-uulka ama qaadiga ama sultaanka ah markii meel lagu kulmo in lagu farfiiqi karo mxua qolyaha ahlulfisqiga ah mooryaanta qolyaha dadka ummadda dhibaya odha madaxweynow waadna soo booqatay laakiin baryahan ree hebel ama hebel iyo hebel dhib wadaan si looga hortago idan nabiga u sheegeen saxaabigan bay ku dacweeyeen iyagoo ka baqahay inuu nifaaqi balaayo ummaddu usoo hogaamiyo waxaa kaloo ku jira walaalkaada muslimka ah eed adugu wax dhiba ku ogayn meelaad fadhida haddii lagu cuno inaad yac ka tidhaahdo war ilaahay ka cabsada war wadaadka iska daaya ma ku arkay war ninkan soomahaya salaadhaya tukanhaye shahaadanhaya ee jamaacada masjidka ah, nin war ilaahay ka cabsada ilaa warku adugu uu kuu caddaado waa difaaci ile wanaagun baad ku ogtahay sida uu nabigu yidhi salaatu wasalaam idan sidaasaa lagaa rabaa sidaasaa lagaa rabaa laakiin in hawsha la horboodo maaha waxaa kaloo ku jira in haddii nin ahlu fadli ah iyo saalix iyo nin wanaagsan soo booqdo dadka ahlu maxilada ee xaafadda degan inay soo siyaartaan u yimaadaan la fadhiistaan la maamuuso la karaamayo sidii ansaari yeele markuu nabigu yimid gurigii citbaan maalig u yimid kulligood waa isu yimaadeen xataa isagoo muusan yeedhin citbaan nabigunbuu u yeedhay laakiin xaafaddii baa la buuxiyey ilaa uu gurigii qaadi waaya buri oo ragga qaarkii bannaanka fadhiisteen bay isu yimaadeen maxaa yeel nabigu waa in la maamuso la karaameeyo oday mas ama nin sheekhoo caalima ama nin mas-uulo qiimo badan hadduu reer soo booqdo oo loo soo bixi waayo muxuu samayn cuqdad buu qaadi bahdil buu u arkayaa in la quurhsanayo u arkayaa in la daraabi u arkayaa hadduuba markaa uu xanaaqo idan baabiyana way dhici kartaaba soo nimankii waagii iga seexday ma aha nimankii iisoo bixi waayey hawlo badan baa dhici kara marka waa in la maamuuso la karaameeyo ayaa meesha ku jirta idan hore adoo qabay marka dambe timaado guriga idan qadatana waa aadaabta iyo akhlaaqdii islaamka weeye waxaa kaloo ku jira xukunka muhiimka hadda ka horaynu ka hadallay ahaa dadka axkaamtooda waxaan ku dhisaynaa cala daahir dadka xukumkooda ama islaannimo ah ama gaalnimaa ah waxaad ku dhisaysaa wixii kaaga muuqda keliya baainkooda iyo hoos waxa jira laguma dirsanin in badanna waa idinku celceliyey inaad fahantaan baan rabaa waa masale muhiima masalat alasmaa walaxkaam ruuxu magacuu qaadanayo iyo xukunka la saarayo waa masalo muhiima haddaysan kuu fadhiisaninna wax badan baa kaa khaldan iimaankaadaa khatargeli kara islaamnimo la'aan baad ku dhiman kartaa ha fudaysana weliga waa masaladii u horaysay ahlulqibla isku khilaafeen wey nabigu uu geeriyey calayhi salaatu wasalaam khilaafkii u horreeyey ee bilowday waa masalat alasma walaxkaam hebel magacee la siin magac diineed baa laga hadlaaya muslim munaafiq faasiq kaafir magac diineed oo ama dhaleecaysan ama ammaanan iyo xukumka ah dil iyo dayn janno iyo naar masalat alasma walaxkaam baa la yidhahdaa dadku waa saddex qaybood baa idiin sheegay sumadle iyo sumadlaawe waa labadaas u kala jabin nin astaan iyo sumad leh xooluhu xoolo sumadan oo astaan ku taalla iyo xoolaaan sumadnayn soo ma ah dadkuna waa sidaan nimay sumadi ku taal iyo nimaan sumadnayn wey ninka sumaddu ku taallo waa labo inay sumad islaan ka muuqato oo calaamo islaan ka muuqato wuu salaadahaya wuu soomahaya wuu sakaynhaya wuu xajinaya waa tawxiidsanaya qur-aankii buu akhrinaya astaan iyo calaamad islaam baa ka muuqata ninkaas ummadda islaam ay ka muuqato eedan gaalnimo ku ogayn adugu waxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim islaamnimo kula dhaqato la tukato ku tukato hadduu dhinto waad ku daba tukan waad ku tukan hadduu dhinto hadduuna le waad ku daba tukan gabadhiisaad guursan gawriciisaad cuni waa walaalka muslima fi dunya aakhara allay u taallaa waad garata haddaad dhihi weydo isagoo astaan islaam ku taallo gaalnimana adan ku ogayn haddaad odhan weydo muslim waa muslim aad dhihi weydo xukumkaadu waa maxay adaan muslim ahayn maxaa lagu islaamaa waa laashahata waa shahaadanayaa wuu salaada hayaa waa aadaamahayaa wixii islaam lagu yaqaanaad ku aragtaa gaalnimana kuma oogin maxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim meeshuu doona adduunkaa joogo soxaalisaa idama dhihi daar iyo meel hebli aduu doona musqulha ku jiro hawlkuu taallama adiga waa muslim baad leedahay haddaad dhihi weydana adaan muslim ahayn hawsha waxaan ku khilaafsannahay qolyaha takfiiriinta u taqaana ama khawaarijta aad tidhaahdaan sida kooxda soomaaliyeed ee maxamuud nur cusmaan uu hogaamiyo odayga daarood warkaa ma garatee qolyo ay islaamnimo muujisanhaya gaalnimana aysan ku ogaynba waxay leeyihiin waa gaalo ilaa annagu aan ka saxano qodobaha annagii qodobayagu ay wataan weligood soconayn meel lama gaadhayaa kuwaas halkaasaan beri kaga nahay anagu maxaan qabnaa aw xasaan iyo ciidankiisu inaad iraacdana waa waajib haddaad iraaci weydaanna cishoon la gaadhin baad diinka ka baxaysaan masaladan iyadaa ah masaladan ah. ma fahamta waxaan u jeeda ruux muslim ah oo islaamnimo ka muuqato odan gaalnimo ku ogayn haddaad dhihi weydo waa muslim he xukunkaad waa maxay adaan muslim ahayn warkaa ma i fahamteen si fiican u fahma haydan gaadho ruux meeshu doon ha joogo inta yarta uu farmaajo ka taliya ha dhex fadhiyo natanyahu meeshuu ku kaajaya ha joogo adduunka meeshu ugu gaalnimo badan ha joogo hawl kuu taalla ma aha magaalibaad ku aragtaa asaga maya maxaa ka muuqda astaan islaam waa muslim ma diidday adaan muslim ahay ma wada soconnaa ninka waa sumad lahaa sumad wanaagsan sumadda xun ka meeshana kuwa malagood ku galay xale maxaa idhi hebel wux malagaa galay farahan aad saa leedahay markaad indhaha iga geliso sumadda labaad waa maxay waa nimay ka muuqato sumad gaalnimo ilaahay khayrkii buu baryahayaa sanab buu u sujuudayaa adhii buu qubuur u laynhayaa awliya allay adeeg buu leeyahay alliya allow ambiyaashow awliya alla ilbiyala keen buu ku hayaa may fahanteen warkayga markuu cidda cashi qaata cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado asagaan cuskanay cabdiqaadir u yeedhadu ku hayaa nuuraaniyow joogso jiilaaniyow joogso jeeskan xalaan ku qadnae joogso haraati jugsii buu ku leeyahay sida qolyihii reer noodistan warkoodii iyo tii noodistan baa iskugu kiin idin dhamman labadaa meeloodun baan ka wixii kale idinkaa ii sheegi doonaa almuhim nin aad gaalnimo ku aragto waa muslim haddaad tidhaahdo adaan muslim ahayn horan maxaan ku soo idhi nimaad islaamnimo ku aragto odan gaalnimo ku ogayn he haddaad xukum islaam siin weydo adaan muslim ahayn wadaadow nimaad gaalnimo ku aragtay gaalnimo weyn sameeyey ku hadlay ku dhaqanaya waa muslim haddaad tidhaahdo ood qiilqiil iyo cudurdaar u baadho ood meelaha wareegaysato muslim aniga been ha ii sheegin yaan isku diidannahay intaana waxaan isku diidannahay wadaadaha iyo masaajida isli ku yaalla walaa nairobi kenya oo dhan baan isku diidannahay inaad fahanteen bay la tahay kuwa salafidae sheegtaan isku diidannahay yaan laydinku imaanin nimaan gaalnimo ku ogayn islaamna muujisan hayaa gaala iska ilaaliya mid gaalnimo ka muuqato ayaa muslimana iska ilaaliya labadaa gudba halbaa idinku cuni diinkaad kaga baxaysaa warku waa inuu caddaado intaa miyaad fahamteen intaa ha idin caddaato sheeke barlayda in xuseen aadan waa takfiir iyo waa khaariji sheeko weeye labadaa gud ninkaan ku arko ilaahin baa iga fujin kara weligii waxaan taagnaan waa gaal muslim ma ahan taagnaanaya idinkuna haddaad igu khilaaftaan waxba riyaaryaad socon mahaye hee iska taga maxaan bi'iyey iima keeni kartaan nimaan gaalnimo aanan ku ogayn oon gaalaysiin ma keeni kartaan sheekada maqaxeha la fadhi iska daaya nimaanan gaalnimo ku ogayn oonaan iska lalaadsi soo heli maysa in badan bayna wada hadallay onan isxamannay warka caawa inuu caddaado macow wuxuu yidhi caddaatay ma idinka sheekeeyey oday awowgay oo khamraa lagu xaman jiray oday adeerkii iyo buu ka qarqarsan jiray dhallinyaradu way ogaayeen wiilkii hebelaha khamru cabbaa oo naga daaya khamra ma cabbee shahway wixii waa weeye abal weeye si loogu hay galabki dambe isagoo maqaaxi axmaarintu fadhiyo shubtay oo koobku u shuban yahay yaa aabbihii iyo adeerkiio shaha soo doontay maqaaxida soo galeen baashin ay burbur leedahay ay u shuban tahay warwaran macow salaamu calaykum aabbaseeta adeer caddaatay buu ka bilaabay caddaatay maxaa caddaadaa layidhi caddaatay buu maxaa caddaaday wixii lagu xamarayey modayaa yidhi ukuka adugu ukuka hadda inay caddaataa la rabaa xan ma soconayso sheekh cabdulaahi waraysi cali sheekh cabdullahi waraysi isagaa hawsha xogteeda haya almihim warka anuu aan la taaganahay een daliya dibadba la marahayo eenan qarsanayni hilaax biisu wuu cadaystaabaa la yidhi waa warkaas wax diinoo ku jabanna ma jirto asagaa diina ninkii wixii khilaafana waa diin shayaan nabi maxamed baa inooga tegey saxaabaa inooga tagtay waa dhaqankii salafka iska ilaaliya ma ismaan culmaal allah idin barakeey wa citbaan bikasri اlcayn اlmuhmalati citbaan marka la higaadinayo caynka aan dhibicdi lahayn baa loos dhigahayaa wa iskaani taa'i lmuhannaati waxaa la reebayaa tada labada dhibcood le fawqa ama fawqu kor laga dhibciyanayo wa bacdaha baaun almuhannaati citbaan citbaan buu ku yidhi wuxuu diidaya marka inaad catabaan tidhaahdo waa inaad reebto wa bacdaha waxaa ka dambeeya Eh, labada dhibcoodna agee laga saarataada foo kor laga saara hoos lagama saara ya aha wa bacdaha baun muwaxada ka dambaysa ba hal dhibici leh wlkhasiiratuna bilkhaai lmucjama wzaay ha dhibici leh iyo za la akhrinaya hiya waxaa weeye khasiiradu daqiiqun budo weeye yubakhu kariyo bishaxmin xaydh lagu kariyo subag baa lagu iidaamahayaa may hilib baa ka horeeya luqada carbeed khasiiradu waxaa weeye waa hilib si fiican loo karshay iyo budo idaamo laisku burgooyey xaggana subag lagu daray wa qowluhu uu yidhi saxaabigu haaba rijaalu bihaai mualaa saddex dhibcoodlaad akhrinaysaa ay jaauu waa yimaadeen wajtamacuu waana soo urureen wa can cumr bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi qadima rasuululah rasuulka ilaahay ayaa la soo galay bisabyin dad la soo qafaashay sabyigu waa dadka markay gaalo iyo muslim dagaalamaan laga adkaado wixii dunyaana khanaa'in baa la yidhaahdaa wixii dad ana sabyi baa la yidhahdaa sabaaya baana lagu jamciya marka dad gaaloo la soo qabto oo gacanta lagu soo dhigay buu nabigu keenay faida mra'atun haweeney oo min asabyi dadka lasoo qafaashay ka mida tasca waa dhex ordaysaa dadkii lasoo qabtay bay dhex roori oo dhex kolba markay ilmo ah hesho ayay ilmihii nuujinaysaa ilmaheedii bay weyday ilan meeshii waa la dagaalamay waa la kala finahaaray waa la kala yaacay wixii baa isku qulban ilmaheedii bay dadka ka dhexarki weyday baa ku taagan riwaayadka qaarkood caani baa iska lisi iska lisi iska lisi markay cabbaar joogtaan kolba ilmo yaroo ah hashay afka u saari naaska ay nuujin mar dambe iyadoo daasho rafaaday iyo ilmaheedii ka dhexeshay dadkii ee lasoo qafaashay tii wey marka qisada ah, ikhtisaarkaasaa ku jira id wajadadu waxay heshay sabiyan ilmo yar ba hesho fi sabyi dadka la soo qafaashay ka mida ah. akhadadu waa qaaday faalsaqatu waxay dhajisay dibadnaa bogay ku qabatay markay heshay bay si adhooye waa taqaan ilma ay weyday oo ka fakada heshay hal marba intay ku duushay oo saa u qaaatay ku dhajisatay id wajadat eh, sabiyan fi sabyi akhadatu faalsaqatu bibatniha alsaqatu iyo alsaqatu waa isku mid beerkay ku dhejisiyey bog faardacatu waa nuujisay faqaala rasuula nebi maxamed baa marka fiirinaya gabadha waxay samaysay siday ugu naxariistay ilmaheeda siday u hanqaarantay markay heshay u farxday faqaala rasul rsulka wuxuu yidhi aturawna atarawna anay ii in badanna waa idinka soo saxay tada waa la in la kor waa khalad aturawna ma filaysaan wey atadunnuun bidammi ta taada waa inaad goddaan aniga atarawna ii dhigaan atactaqiduun bay markaa isu ma ilaysaan ma malaynaysaan haadihi اlmarأa haweenaydantada طaarixatan waladaha ilmaheeda inay ku tuurayso fi naari dab gabadha sidaa yeesha ilmaha la booda ee boga ku dhejisa ee ku ooyeysa ilmaheeda inay dab ku tuuri ma ilaysaan buu nabigu ma malaynaysaan qulnaa waxaanu laa wallah nabi allow maya wahiya taqdiru an laa taطraxahu waa riwaayadii bukhaari iyo muslimba wuxuu oga tegay nawowi ma garanayo oo u gooyey sidaasay uda socotaa qulnaa laa wallaahi wahiya taqdiru an laa taطraxah ilaahay baanu ku dhaaranay maya nab allo ku tuuri maysa dab iyo naar ayadoo awoodaysa inaysan ku tuurin mar haddii aad wadagelaysaan baa jira oo adigii ilmihiiba dabka laydinku tuuriyo balaayo kaa badan ay haysato nebi allow ba dh ilah baanu ku dhaaranay gabadhaasi ilmaheeda dab ku tuuri mayso iyadoo awoodi karta dabka ka badbaadiso laa wallaahi wahiya taqdiru anlaa taطraxahu faqaala nabig wuxuu i llaahu alla weyne ayaa arxamu ka naxariis badan bicibaadii addoommihiisa oga naxariis badan min haadihi haweenayda biwalada u naxariisanayso naxariista ay gabadha ilmaheeda u naxariisan waxaa ka badan oo ka naxariis badan allaweyna bicibaadi اlmuminiin yani waa rajaa idan ilaahay subxaanaه wa tacaala intuu naar kaa badbaadin kara inagubaa ku qamaami oo ku dadan mooyeene waa kaa badbaadinaya nabi maxamed baa la yidhi nabi allow ilah aduu saa u naxariis xadii dacfi ku jiro see addoommaha rabbiga addoommihiisa u cadaabayaa nabigu wuxuu yidhi ilaahay naar ma geeyo ilaa man tamarada calayhi mid la kariwaan noqday oo gacanta ka baxsanaya oo asagu naarta ku qamaamaya hadda la sii day ruux xajiso ood qabato waaad dhihi bal war ku ordi arkaynaa ilmaha dhashayba haddaad kari wad waad sii soo qaban waad sabaasaabayni wadaadaad ogi bal quraan akhriya ilbaa gaadha laga yaaba tuf ku dhaha aabbo maxaad rabtaa meel gee dhar u gad wax walba ku samee markaad kari weyd maxaad kaanu maba dhalin baad leeda dambe markaasay kaa gaadhi wax walba markaad u samayso marka adiga lagu kari waayo ood wax walbaa laguu sameeyo hadda waa lagu sii day marka naar baa ku quwaaxi laakiin ilaahay wax walba waa ka naxariis badan yahay lallaahu arxamu bicibaadihi min raxmati haadihi biwaladiha wey naxariista ay tani ilmeheeda u naxariisan waxaa ka badan naxariista rabbigay u naxariisanayo addoommihiisa wanaagsan muttafaqun calayh وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق ilaahay markuu unka abuuray kataba wuxuu ku qoray fii kitaabin kitaab wuxuu ku qoray riwaaya xadiidka fii kitaabin mawduucin cindahu fii kitaabin mawduucin cindahu kitaab ilaahay agtiisa yaalla wuxuu ku qoray fahuwa kitaabkaas cindahu alla agtiisuu yaallaa fowqa alcarshi carshka dushiisuuna yaallaa kitaabku muxuu ku qoray kitaabka maxaa ku yaalla ina raxmatii naxariistaydu taqlibu way ka badanta waana ka adkaataa adabay cadhadayda aadama maxaa lagu yaqaan makhluuqaadku cadhadoodaa ka badan naxariistooda ama rabbi weyne raxmatuhu sabaqat wahalabat wataqlibu hadabahu lama khalaqa allahu اlkhalqa uunka rabbi markuu abuuray kataba wuxuu ku qoray fii kitaabin buug wuxuu ku qoray iyo diiwaan loox maxfuudka weeyaa la sheegaay fahuwa cindahu fowqa اlcarshi ma aha dhulka ma yaala samawaadka ma yaala arshiga korkiisuna kitaabka yaala ilahay agtiisa ayuu yaalaa ina raxmatii naxariista uunkaan u naxariisanayo taqlibu way ka badan tahay wayna ka adkaataa hadabi cadhadayda cadho rabbi iyo naxariis hadday isqabtaan naxariistuu rabbi kuu furaya inuu kaa orgoosto iyo inuu kuu naxariisto rabbi waxaa u badanaysa xaggana aana u tahay inuu kuu naxariisto okii xadiidkii abi hurayra fi saxiix maad addoonka muminka hadduu ogaan lahaa ilaahay cuquubadiisa iyo cadhadiisa hadduu ogaan lahaa janna muusan damaaciyeen gaalkuna hadduu ogaan lahaa ilaahay naxariistiisa muusan ka quustan jannadiisa yani waxaa weye ina rabbaka la sariicu اlciqaab wa inahu lagafuur raxiim marka aad ha ilaaliyo wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku yimid xadiidku uu leeyahay alabat aabii ina raxmatii taqlibu meeshii ahayd ku bedel uun halabat aabii naxariisteedu waxay ka adagta oo ka badan tahay cadhadayda fii riwaaya ina allaha xiina khalaqa alkhalqa kataba biyadii calaa nafsihi kataba biyadii malag ma qorin weedhaa raxmatii taqlibu aabii ina raxmatii halabat ghadabii ilaahay baa gacantiisa ku qoray alla weynaa ku qorahayo malag ma qorahayo qalam ma qorahayo allaa qoray xiina khalaqa alkhalqa kataba biyadihi calaa nafsihi asagaa isku waajib kataba calaa nafsihi araxma suuratu ancaam waad garanaysaa wa fii riwaaya sabaqat hadabii waxay ka hormaraysaa cadhadayda sabaqat sabaqu mar bimacnaa halabuu noqdaa marna bimacnaa taqadum buu noqdaa labada macnaba isma diidayaan taa macnaheedu marka waxaa ku jira raja ku jira ilahay naxariis waa waasac wax walboo khayra rabbi ka filo xaggana haisdhiganin oo dadaal muttafaqun calayh wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canh qaala saxaabiga wuxuu uhi samictu rasul la sl lay slam yaquul rasuulka ilaahu labaan maqlay jacala allahu raxmata naxariista rabbi wuxuu ka dhigay miata juz'in boqol qaybood boqol gabal buu ka dhigay fa amsaka rabbi ilaahay wuxuu xanibo reebay cindahu agtiisa uu ku reebay ticata wa ticiin sagaaan iyo sagaal qaybood naxariistii ilaahay u qaybi boqol saad wax u fahanto weeye waa masala ah ahli اlcilm ilahay naxariistu intaa waa ka tahay laakiin naxariis khaasa ah oo loogu talagalay weeye uunka in loogu naxariisto ee ma aha jumlatu raxmat ma aha naxariis boqol isle ka dhig hal qayb adduunka dhan iyo makhluuqaadoo dhanba iskugu naxariisan min malakin wa jinnin wa insin wa bahaim wa waxsh idan sagaashan iyo sagaal baa maqan oo maalinka qiyaamo iyo jannada lagu kala bixi doonaa wa anzala rabbi wuxuu soo dejiyey fil ardi dhulka wuxuu keenay juزan waaxidan hal gabal buu keenay famin daalika minta ti aad dhihi jirta sabiyada weeye ama tacliilyada aad dhihi jirteen famin dalika اljuz fabisababi dalika اljuz halkaa gabal darti ee adduunka la keenay ayay yataraaxamu اlkhalaa'iqu uunku iskugu naxariistaan waxa uun isku naxariiso ama isku danqado hadda masaajidka haddii laga istaagoo dhib yar la sheego oo nin muslima dhib lagu sheego waad danqanaysaan waad u naxariisanaysaan ninka waxya wuu taagi nin wax ballan qaada nin hoosta ka duceeya ilaahw ninka kurbada ka fayd yidhaahda naxariistaasi waa maxagee ka timid gabalkaa yarka qayb kamid mida wey halkaa gabal qayb kamida mida xayawaanaadkaas kugu naxariisan hooye waxaad arki neef xoolaa oo ilmihiisi markuu libaax ku soo idhurwaa ku dagaalama asagii dhiman suu u difaacayo dhaqaaqaynin markuu ilmuhu naraa yidhaahdo hashi baa geeska la soo boodi laxdii baa bilaabi nafteeda bay ku khamaari waa naxariisa ilmaha u hayso odayga dhibka ku qabtay naftu haysa carruurtaasi u naxariisan kan mid la ag joogi kara me waa qafalmarjac ahlu naar ehe laakiin waxay dhihi kuwan xasan yeelaa kuwan naxariis baa u haysa carruurtaa kan wayba ka samirtayba waa mid sabaabiloo qafalmarjaca ah. waa cadhig lama sitaan kuwaanay u naxariisanaysaa waxaasoo dhan waa min raxmat illaahi jus gabalka yarka ah wey sagaal qaybood marka la keeno aakharo maxaad mooddahatee nin walba adduunkan wax ka weyn baa rabbi siinaya xataa tarfaca daabba ilaa ay neefka xayawaanku qoobkiisa kor ooga qaado xataa tarfaca daabba daabadu waa wixii tukooba xayawaanko dhan baa loo jeeda xaafiraha qoobkeeda can waladaha ilmeheeda kor ooga qaadi ku istaagi mayso adiga suulkay kugu maroojin kugu istaagi laakiin ilmaheeda way ka qaadi ku dhici mayso ku istaagi mayso inuu xanuunsado ama jaba ama dhib gaadhay ka baqaysa khashyata an tusiibahu baqid ay ka baqayso inay ku istaagto dhibaato u geysato waxyawaan ma yeedhaana ma laa yacqil maxaa keenay naxariista allah ku abuuray ilaahay baa geliyey axad walba waa naxariistaa soomaalidu waa way yaqaanaa waa sifaatiyiin munazihiin weeye mubitiin ilaahay wuu naxariistaaye ma naxay ku ilahay wuu naxariistaaye he ma waa fuqaho caqaa'idiyiin weeye sifatu naqsi bay meesha ka saareen sifatu kamaalla way isuga hayaan naxdintu waa sifatu naqs naxdintu waa liidnaan wey waa liidnaan ama naxariistu waa khuluq wanaagsan idan khuluqii wanaagsan rabbi way u sugayaan ki xumana waa ka anfinayaan rabbi wuu naxariistaaye ma naxay ku leeyihi w fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan xadiku ley ina allaha tacaala ina lilaahi tacaala ilaahi wuxuu leeyahay oo miata raxmatin boqol naxariis anzala wuxuu minha boqolkii wuxuu ka soo dejiyey raxmatan waaxida hal naxariis bayna aljinni jinka dhexdiisa walinsi aadamaha dhexdiisa wاlbahaa'imi mayeedhaanka jamcu bahiimatin wa kulu xayawaanin laa yacqil walaa yumayis albahaa'im jamcu bahiimatin wa kullu xayawaanin laa yumayiz noolo kastaoon caqli lahayn baa bahiimada la yidhaahdaa bahaimna waa lagu jamciyaa mayeedhaan iyo cidood iyo iska dha majaahidiin baan inagu iska dhahnaa walhawaami iyo xasharaadka cayayaanka xamaaratada duulaaga waxaasu dhan ba hawaam la yidhaahdaa jamcu haamatin haamaduna waa cayayaanka waxyaabaha dixiriga kabajaanka kadallanka jiiqjiiqlaha dandanlaha waxyaabaha nooca dirandiirta waxaaso dhan waa maxay waa hawaamkii wey wixii siqoo dhanba fa biha halkaa naxariista sababkeed famin min dalika bay lamcanata fa biha minta hore tacliiliyada ahayd bay badan sabida la mid tahay fa ay fa bisababiha halkaa naxariis darteed yatacaatafuuna iskugu danqadaan insi iyo jin iyo xayawaanaad iyo xamaarato dhanba wa biha bisababihaaba yataraaxamuuna iskugu naxariistaan wa biha bisababiha naxariistaa keliya darteedba tacifu lwaxshu dugaaggu waxshigu waa dugaagga inta badan dugaaggu maxaa lagu yaqaanaa inuu bahal yahay wax cuno oo naxariislaawo yahay asagu ha ugaadhsadee ilmihiisa waa u naxariisanaya naxariis baa ku jirta indhihiisu taagaya qaylidiisii micyaha la yaabin iyadoo sidaasuu naxariisanaya hadda dabagala dugaagga ee libaaxa iyo haramcadka iyo muuq shabeelka iyo shabeelka ay wax ka duduuba libax baa lo ku dhaadhici logisiya ama baashan caalweynta la yidhahda farabadane aragteen ilmo yar baa ka cararaysa xuniba mahay wuu iska wadanba wuuba goosh baa difaaci oo maalmo dhan wadan ilaa uu gaajo u nafbaxo ilaa iyadu ma nuujin karto daaqna muusan gaadhin libaaxyo kale ka diaace in la cunay diidi way diaacaysa naxariis baa u qabatay shabeel waxaad arki daanyeerkii hooyada cuno ilmihii yaraa oo geed ku dheggan buu arkay oo meydkii uu cunahay madaxaya ka lalaada markaasuu waa waardaynhayaa ilmihii yarka ah ee daanyeerka abuu ah waarday hooyadiina wuu dilay xataa markuu dilay wuu cuni waayey wuu naxariistay markuu arkay ilmihii hooyadii ku dheggan meydkeedii hooyadiina ma cunin kii yaraana suudhahu garan layahay geed saar agga la mar agga la mar wuu difaacaya hadhi habeen waa daba naxariis baa ku jirta waxaan baahiya calafaa rabbi u geliye mooye wuu danqanaya wuu naxariisanaya fa naxariista ilahay soo dejiyey darteed baa tactifu alwaxshu dugaaggu ogu naxariistaa ogu danqadaa calaa walida ubadkeeda wa ahara allahu ilahi wuxuu dib u dhigay tacaala koraaya raxmatan sagaaan iyo sagaal raxmadood yarxamu biha wuxuu ugu naxariistaa sagaashan iyo sagaalkaas cibaadahu muminiintiisa yowma alqiyaama maalinka aakharo halkaas naxariis baa gaal iyo muslim iyo cidood iyo dugaag iyo majahdiin iyo shimbiro iyo xamaarati iyo xayawaan o dhan ba iskugu naxariis adduunka taalla ad aragtee waa hal qayb sagaashan sagaal qaybood baa rabbi aakharo ku naxariisanaya wuxuu ugu naxariisanayaa dadka ahlu jannaha ee ahlu khayrka ilaha nagu dara isaga awood leh mutafaqun calay wa rawaahu muslim baa xadiidka wariyay eedan ku noqonay min riwaayati salmaan alfarisi labada imaamba xadiidka waxay ka wariyaan min xadiid abi hurayra laakiin muslim baa wuxuu la dheriya bukhaari in xataa salmaan alfarisi baa xadidka ka wariya qaala salmaan wuxuu yidhi qaala rasuul lah sal lay wasalam inna lilaahi tacaala ilahi waxaa u ahaaday mi'ata raxmatin boqol naxariis fa minha waxaa kamida mida boqolkaasi raxmatun hal naxariisaho yataraaxamu biha alkhalqu uunku iskugu naxariista baynahum dhexdooda iskugu danqadaan wa tiscuuna liywmi alqiyaama sagaashan iyo sagaalla waxay u ahaatay maalinka qiyaama imanaysa tii hore ku dar boqol baa aakhara yaa shaqaynaysa boqol naxariisoodoo isleeg baa ilahay uunkiisa ugu naxariisanaya naxariista intaa lag iyadoo taalla ninkii ka naargala hadee waa asagu ayaan daran wey oo khayr daran oo si la yeela la garan waayo oo ilaahay ka banjoogo oo cararay kullu ummatii yadkhuluna aljannata ilaa man abaa man abaa waad wa fii riwaayatin riwaayo kale ku yimid ina allaha tabaaraka wa tacaala khalaqa rabbi wuxuu abuuray khalaqa asamaawaati waalard maalinkuu abuuray cirya dhul rabbi wuxuu abuuray miata raxmatin boqol naxariis maalinkii ilaahay cirya dhul uu abuuray ayuu rabbi wuxuu kale kulu raxmatin halkii naxariis waxay u dhigantaa tibaaqu maa bayna aلsamaa ila alard halkii naxariis waxay buuxisaa ceriga dhul bay buuxisaa haddii la miisaami lahaa ama la beegi lahaa samada toddobaad ilaa dhulkan joognay buuxinaysa halkii naxariis baa buuxinaysa kulu raxmatin naxariis kasta tibaaqu maa bayna aلsamaa'i wاlard ila اlardi ceriga dhul inta ka dhaxaysay dabooshaa wey oy buuxisaa fajacala rabbi wuxuu yeelay minha ay min miati raxma boqolkii naxariisood wuxuu ka yeelay fi lardi dhulka raxmatan hal naxariis buu keenay fa biha naxariista awgeed bay tacطufu اlwaalidatu hooyada oogu danqataa calaa walida ilmaheedii wاlwaxshu dugaagguna oogu danqadaa iyo wاطayru shimbiruhii waxa duula bacduhaa barhkeed calaa bacdi barh kale waxshigaa iskugu naxariista wey shimbiraha qaarkood xayawaanka qaarkood bay difaacaan oo ilaaliyaan geedku iska saaran yahay libaxsuu qaylhayaa lo'da iyo cidooda kale iyo garanuugta iyo biciidka iyo cawsha meesha daaqi iyo deerada iyo orodada baasha u yaqaan rewaamo iyo waxaaso dhan bay yaayaaci wuu digahayaa baalkan soo inuu hallaynoo balaayo yahay wuu digahayaa bulida shimbiraha maski kaaga digi abeesada soosci kaaga digi mar nacfi bay ku geenayeen malab marna libax meel fadhiyo col bay kuu geen weliba inta hore maalinka u horaysa waxay kuu geen malab bay kuu geen malabka markaad ay kuu geysaad jabsato haddaad wax u tuuri weydo oo gowska iyo siin weydo maalinka dambe libax bay kuu geen kaxayn inay kaa argoosatay rabtaa ila wax la taraba ma tiidi buludu waa labada shay u shaqaysaa laakiin adoon dhib u geysan ama aan qadinin marka u horraysa kuu geen libax iyo malab bay kuuge meel malab leh malabkaad jabsani markaad jabsato ood ilka buuxsato xoog gowska u daadi dhalmadaxaasi intaas ayadu ku filan haddaad wuxu dhan laakiin isku qaadsato maanka dantay kuurmad buli khayr sheeg saad u leedahay libaax meel fadhi aarab bay kuu geynaysa adiga aarka isbartay ku leeda markoy kaa tageen duusha faida kaana ywm اlqiyama maalinka qiyama marka la gaadho waa la yaqaan ramiiga buli bay dhashay marta waa la yaqaanaa ninkan aqoon asaga u taalla faida kaana ywm اlqiyaama maalinka qiyama marka la gaadho akmalaha akmalaha sagaashan iyo sagaalkii rabbi wuxuu ku dhammaystirahayaa bihadi اraxma naxariistii waaxidada ahayd sagaashan iyo sagaal hal ku dar boqol buuxda boqolkaa naxariisood baa wa canhu can abi hurayra soomaha mise saxaabi kale u ahaa salmaan mise abi hurayra abi hurayra weeye xadiidka wa canhu can abi hurayra radi allahu tacala canhu can الnabi sal ly slam fima yaxkii can rabbihi fima yaxki الrasuul yaxki الnabiy yaxkii faacilkooda waa suubana calayh الsalaaة wasalaam xadiidku nabigu ka wanaya can rabbi rabbigii tabaaraka wa tacaala qaala ilahay wuxuu yidhi adnaba cabdun danba ilahay naxariistiisa u fiirso adnaba cabdun danba addoon baa dembaabay dembi ku dhacay addoon baa macsiya ku dhacay fa qaala wuxuu yidhi allahuma kfir lii danbi allahu tabaaraka wa tacala ilaahay wuxuu yidhi haddana adnaba cabdii danban markuu allahuma addoon baa dembi ku wuu isgaranayaa in la dambaaba ma xumee waxaa xun bay dhaheen soomaalidu e in la toobad keeni waayo in la dambaaba ma xumo oo biniaadan baa looyahay bashar baa looyahay laakiin maxaa xun inaad isgaran weydo toobad keeni weydo taasaa ba'an markuu addoonku allahuma kfir lii dambii ilaahay wuxuu odhanhayaa ilaahay hawshaasu u bogahaya ilah ii dambi dhaaf ilahay waa ku farxaya waa jecel yahay adnaba cabdii danban addoonkaygii dembi buu dembaabay macsiyuu ku dhacay waa xumaan falay facalima wuxuuna ogy oo ictiqaadsan yahay ana lahu rabban yakfiru danba inuu leeyahay rabbi dunuubta dhaafa markaasuu igu soo cararay wa yaahudu bidembi dembigana ka goosto dadka ku qabta man yacmal suuan yujza bihi inuu ilaahay leeya oo rabbi leeya dembiga dhaaf hadduu doonana addoonka ku qabta ayuu ogaaday ilahay waan u dhaafay wey macnuhu uma caada markaasuu ku laabta haddana mar labaad faadnaba wuu dembaaba addoonkii dembiguu ka toobadka addoonki uu ama ku kaluu sameeyey faqaala ay rab ee yaa rabbi rabbigiiow ikfir lii dembi ilahu dembigaa ii dhaaf faqaala allahu tabaaraka wa tacaala adnaba cabdii denban facalima ana lahu rabba wuxuu ogaaday inuu rabbi leeyahay yakfiru denba dembiga wayaakhudu bidembi dembiga addoonka ku qabto kula xisaabtama intuu doono qad hafartu licabdi addoonkayga waan u dhaafay intuu dembiga ku dhacahayo xaggana toobad keenahayo waa u dhaafay falyafcal ha sameeyo maashaaa wuxuu doono intuu dembiga ku dhachayo xaggana uu ka toobad keenayo naxariistayda waayi mahaya wy muttafaqun macnuu ma aha dunuubta galan ma aha ee waa maxay bini aadam kitaabka qur-aankan ahriya yidhi nin taabica ku yidhi kitaabka qur-aankan akhriyey axaadii nabi maxamed baan dabagalay weligay ma arag buru meeluu ilaahay adduunya ku ammaanahayo ama rasuulku uu ku ammaanayo maxay ku dhacday wuxuu yidhi ayagoon loo ammaanin yaaba laga ayahay haddii loo ammaano maxay samayn lahaayeen bini aadam isagoo adduunya loo cambaareeyo oo loo dhaleeceeyey oo lagu diray oo wax walba lagu sheegaabaa laga fujin laayahay oo isku dhaganabahayaanoo ku waasheene haddii loo amaano maxaad moodaa waa qaacidatu shayga khariisiga ah ee bini aadamku fitradiisii iyo caqligiisii iyo maskixiisa ku duubanee uu jecel yahay ee waasica abciga u jiidayo looma ammaano kaadidaha cabida saxarada cuno lagu odhan maayo shayga fitradaadii iyo abiicadaada ay kuu diidayso ama ay kuu soo jiidayso samee lagu odhan maayo daana lagu dhihi maayo maxaa yeelay awlaasica abci baa kuu diidi shareecada kuma arkays meelay ku le saxarada yaan la cun ma aragtee maxaa jira abciga bani aadamkaaba diidahay idinkaabaan idan kaadidiyaan la cabin maqli mayse waxyaabaha naftu jeceshay ku ordaysay xun baa laga celinaya waxyaabaha xune naftu ay ka didaysaso ogolayn didadaa ay ka didi baa loo tala saarto lagugu daynaya adduunyadu waa shay naftu ay jeceshahay oo iyadaa ka daba ordi lagaba kari maayo loogu dari maayo marka kusii socda la dhihi maayo in loo diido laga fiijiye mooyeen laga dhigi maayo dhuruaa doonay usha loogu dhuftay macnahaasaa meesha ku jira idan falyafcal maasha waa maxay waa ilaahay naxariista inay ballaaran tahay oo mar walbo dembi ku dhacda ilahay kaa toobad aqbalayo laguna soo dhowayn baa looga jeeda ee ma aha ku dhufleeya xaaraantii nijaasta hawshu ma aha icmaluu shitum inahu bima tacmaluuna basiir oo kale weeye dhankaa marka laga fiiriyo muttafaq calayh wa qowluhu tacala uu yidhi falyafcal maa shaa ay maadaama yafcalu haakada wey maadaama yafcalu haakada intuu sidaa yeelayo waa maxay waa sidee intuu dembi ku dhacahayo haddana rabbi uu ku weyraxaya ilah ii dhaaf uu leeyahay yudnibu waa dembaabaya wayatuubu waa toobad keenaya akfiru lahu waa u dembi dhaafayaabaa laga wadaa faina atawbata tahdimu maa qabla towbaddu waxay dumisaa wixii ka horreeye macaasi ah wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala can qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh wali wasalam wاladii nafsii biyadihi buu nabigu yidhi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye low lam tudnibuu haddaydan dembaabi lahayn dahab allaahu bikum ilaahay wuu idin baabi'in lahaa rabbi wuu idinla tegi lahaa waa maxay wuu idin halaagi lahaa haddaydan dembaabaynin rabbi waa idin halaagi lahaa wa jaa'a biqawmin ummaduu keensan lahaa oo abuuri lahaa yudnibuuna dambaaba fayastafiru اllah ilahay dembidhaaf weydiista tacaala fayakfir lahum uu dhaafo rawaahu muslim limaada xadiidkan limaada macnuu idinka baahan yahay qaacida la yidhahda weeye qaacida waxaa jirta iska fitri ah oo caqli ah almalzuumu biduuni laasimihi waa mustaxiil shaygu shayguu ka dhalinhaya haddii la helo asaga in la waa mustaxiil alla weyne subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay towbada dadka muslimiinta dembaaba bini aadamka dembaaba inuu ka toba aqbaluu jecel yahay towbaduu ku farxaaya rabbi wuxuu jecel yahay inuu dhaafo dembiga wuxuu jecel yahay cafiga idan rabbi hadduu inuu cafiga jecel yahay oo dembidhaafka jecel yahay oo towbada jecel yahay weliba uu ku farxahayo rabbi wuxuu jeclaa waa in la helo addoon dembaaba oo ilahay dembiga u dhaafo waa in la helo addoon dembaaba oo toobad keena oo ilahay toobadiisa uu ku farxo waa in la helo addoon khaldama oo allow cafi yidhaahda oo rabbi u cafiya waa in la helo ilaahay cafiguu jecel yahay towbaduu jecel yahay waa ku farxaaya idan hada huwa waa malzuumkii laasimkiisu waa maxay waa in macfu iyo makfuur lahu iyo taa'ib la helo wey waa inay dunuub dhacdo sifaadka rabbigay meesha ka bixi maayo meesha ka baxaya haddii sifaadka rabbiga hawsha lagaa waayo rabbi ku bedelaya addoommo ilaahuna cafi dhow rabbi abuuraya macnahaasaa loo jeedaa ayb saa u fahma wax kaloo meesha yaalla meesha ma jiro an abi ayuubxadiikan lamidkaan raaciy intaan halka xadii ku daro وcan abi ayuub khaalid ibnu zayd alansar radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi samictu rasul sl l slm yaquul rasuulkulaan maqlay lowlaa anakum tudnibuuna haddaydan dambaabaynin haddaydan dembaabaynin la khalaqa allaahu khalqan yudnibuun ilahi wuxuu abuuri lahaa uun dembaaba fayastakfiruuna dembidhaaf ilaahay weyddiista fayakfiru lahum uu dhaafo rawaahu muslim maxaa yeelay riwaayada muslim baa caddaysee kale ahayd low annakum lam yakun lakum dunuubun yakfiruha allahu lakum la jaءa allahu biqowmin lahum dunuubun yakfiruha lahum idan waxaa isku xidhan weye sifadan rabbiga subxaana wa tacala ee cafiga iyo makhfiradaah iyo maxabadaah iyo faraxa uu toobada addoonka ku farxahayo waa malsuum lawaasin bay leedahay dadka hawsha ay ka dhacaysay ee loo dhaafi waa in la helo afwi inuu rabbi ku qumo iyo khufraan iyo makhfiro ku qunto iyo maxabo iyo farax hawsha lagu farxi lahaa ee la dhaafi laha waayo suuragal ma aha haddaydan dembaabaynin ma astaahshan hawshaane dad kaloo hawshaa istaahila la keenayaa wey wallahu subxaana wa tacaala aclam